محمد صلى الله عليه وسلم wataxiyatuna ilayka ya sayidii ya aba alqaasimi ya rasuul allah hiya asalaatu wasalaamu calayk wabacd walaalayaal dhaqankaygu waa islaam waa mawduuca aan doonaya caawa inaan maqashiiyo dhalinyarada rag iyo haween teenage-ka da-yarta imika soo hana qaaday adduunku u cusub yahay dhaqankaygu waa islaam walaalayaal daahiradan cajiibka ah ee aynu aragno ee ah in in badan oo walaalaheenna muslimiinta ah ay ka fogaanayaan in yar in yar diintii looga sii baxayo dhaqankii iyo akhlaaqdii looga sii siibanayo in in badan oo walaalaheenna ay ku xaroonayaan xeryihii shayaadiinta waa daahiro runtii rasuulkeena salى اllahu عalayhi wasalam in badan in badan in badan uu nooga digaayo laa taquumu saaca laa taquumu saaca xataa taأkhuda ummatii biأkhdi اlquruuni qablaha shibra bishibrin wadiraaca bidiraacin faqiila ya rasuula اllah kafarisa wالrum qaala wman الnaasu ila ula'ik subxaanah saacaddu dhici mayso qiyaamuhuna iman maayo ilaa ummaddayda ay ka qaado waddooyinkii ummadihii hore ay qaadeen jidkii ummadihii hore ay mareen ilaa ummaddayda intooda badan ay maraan qiyaamaha iman mayso waa maxay waddada ay marayaan waa waddooyinkii dee lagu halaagay waa waddooyinkii ay ku burbureen ee ilaahay uu ku rogay waa waddooyinkii cadaabka ay ku galeen ilaa ummadayda in badan ay waddooyinkaa qaado waddadaa qaado kiyaamaha iman maayo way yaabeen ummadaha hore ee la rogay ee uu ka calaacalayo oo uu inooga digayo xabiibka waa ku kuweel waxay yidhaaheen ka farisa wa ruum ma ruum iyo faris ba waa labadii dowladood dee ugu waaweynaa waagaa qaala waman innaasu ilaa ulaaika ya yaa kale haddaanay kuwa ahayn waa kuwe waa ayo waa faris iyo ruum faris iyo ruum iyagaa adduunka u waaweynaa iyagaa adduunka awooddooda saari jiray iyagaa hogaamin jiray iyagaa dhaqankooda iyo caadadoodii iyo akhlaaqdoodii dul keeni jireen oo ay ku fidin jireen soo ma garan marka dadku way raaci jireen iyagaa waxbarasho fidin jiray iyagaa wax walba keeni jiray iyagaa waxbari jiray iyagaa la raaci jiray imaca loo ahaa iyagaa hogaamiye qudwa xasana ahaa oo ma waa kun iyo afar boqol oo sano ka hor wuxuu inoo sheegay xabiib salى اllahu alayh wasalam xadiis kalena wuxuu leeyahay oo kaa ka sii khatarsan latattabicunna sanana man kana qablakum shibran shibran وdirاعا dirاعا حatىa low daklوu juحra ضb tabictmuuهm qulna ya rasuul الlah alyahuud wالnasaara qaala faman allahu akbar wuxuu yihi waxaad raacaysaan oo aada raacaysaan ummadihii hore wadooyinkoodii sanana man kaana qablakum waxaad u raacaysaan taaka taaka iyo dhudhun dhudhun tallaabo tallaabood u raacaysaan meel walbo ay istaagaan meel walbo ay cag dhigaan meel walbo ay ku hadlaan meel walbo ay dhar ku xidhaan meel walbo ay waad tegaysaan waad samaynaysaan idinkana meeshay istaagaan baad istaagaysaan siday wax u eegaan baad u eegeysaan siday dharka u xidhaan baad u xiranaysaan siay u hadlaan baad u hadlaysaan siday u seexdaan baad u seexanaysaan waxay dhaqanka akhlaaqdoodii ad yeelanaysaan waad ku milmaysaan xataa haddii ay galaan bahalkaa dobka la yihaahdo godkiisa hadday galaan waad ka dabagelaysaan heerkaasaa la gaari doonaa waa kun afar boqol iyo soddon sano ka hor ayuu leeyahay xabiibku sala allahu alayhi wasalam maanta ma taagan tahay mise ma taagnin gabdheheenii iyo wiilasheenniiba maxaan gabdhaha keliya u eedaynayaa inta badan hadalkeyga haddii uu ku bato gabdhaha iga xanaaqina maxaa wacay gabdhaha waa misbaaxulbuyuut weeyaan furihii guriga iyagaa haya iftiinkii guriga waa iyaga ubadkeena maanta wuxuu gacanta ugu jiray hoos yaalla waa iyaga aabbaha wuu soo shaqeeyaa laakiin hooyooyinkaa ka warqabay inta badan hooyada hadday halowdo aabba wax ma hagaajin karaayo keligii hooyo hadday hagaagto waxaa laga yaabaa ilmaha iyo odagaba inay iyada hagaajisaa laga yaabaa marka daa'iman carabkayga hadduu ku badbato inaad in ilaahay idin toosiyo aad hagaagtaan ayaan aada iyo aada u jecelahay allaha idin dhowro ideelkiin meel walbo aad joogtaan idinkiiyo ubadkiina walaalayaal maxaa keenaaya in aan raacno yahuud iyo nasaaro maanta inaan gaalo raacno maxaa keenaaya annagoo muslimiin ah miyaan ku faani weynay miyayna deeqi weyday islaamnimadeena ma islaamkeenaa naaqis ah ma islaamkeenaa nus ah qabye ah oo aan dhamaystirnayn ma dhamaystir buu u baahan yahay ma waxaa jirta wax nolosheena ku saabsan baahideena oo aan ka weynay islaamka miyaa jira mise annagaanaan fahamsaneen islaamka oo aanan aqoonin annagaa baran weynay annagaa dhadhamin weynay dareemi weynay macaankiisa oo ka fogaanay islaamka maxaana daba dhigay gaalada maxaa hadalkoodana daba dhigay maxaa dhaqankoodii akhlaaqdoodii dabeecaddooda maxaan ugu dayanaynaa maxaana daba dhigay siday dharka u qaataan siday u socdaan siday u seexdaan siday u saxaroodaan siday siday siday maxaana daba dhigay maxaan ugu dayanaynaa waay waxaasoo dhan islaamkeena miyaan ka weynay gabadheena siday dharka u xiranaysaa waxaan ka weynay kitaabkeena kariimka ah ma waxyiga ilaahay soo dejiyey ayaanu ka weynay kitaabka waxba kama aanan tegin wax walba waan ku idlaynay alle sow kuma uunan dhihin kitaabkiisa kariimka ah ma aamini weynay maxaan ka weynay kitaabka maxaa keenay in aan indhaha u taagno ya ummadihii hore annagoo weliba ogsoon ummaddaa waddadii ay qaaday inay ku halaagsantay maantana ay cadaab ku jiraan oo qabriga lagu cadaabayo maxaa keenay inaan annaga teenii ka tilaabsanno oo aan indhaha u taagno dhaqamo kale iyo kudayasho kale iyo dhaa akhlaaq kale iyo caado kale iyo shareeco kale iyo dastuur kale maxaa keenay dabcan waa jahli waa iimaan la-aan waxaan rabaa marka inaad ila fahamtaan oo dhalinyaradeennu ay ogaadaan islaamkeennu in uu buuxo oo uu kaamil yahay dhamaystiran yahay waxba aanu ka tegin wax walbaana ay ku jiraan islaamkan intaanu ilaahay noo keenin yaa loo soo dhiibay mataqaana waxaa la diyaariyey qofkii loo soo dhiibi lahaa muddo afartan sano ayaa ilaahay diyaarinayey afartan sano oo aan maalinna dhinnin ayaa ilaahay diyaarinayay xabiibka salى اllahu alayhi wasalam markaasaa wuxuu ka dhigay nuur buu ka dhigay salى اllahu alayhi wasalam waxaana loogu soo dhiibay shareeco dastuur qur'aan kitaab nuur ah ayaa haddana loo soo dhiibay yaa usoo dhiibaya waxaa usoo dhiibaya ilaah nuur ah allah subxaanah allahu nuuru الsamaawaati wاlard ilaahay waa allaha samada nuuriya dhulkana nuuriya waa ka uu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala isagoo kitaabkaa ka waramaya waanzalnaa ilaykum nuura mubiina allah waxaan soo dejinay oo aan idinku soo dejinay dad yahow soomaaliyey waxaan idinku soo dejinay kitaab nuur ah yuu la hadlaya anigu nala hadlayaa ogow wuxuu la hadlayo waa gabadhaadan waa wiilkaagan waa odagaadan waa hooyo waa ideelkeen waxaan idinku soo dejinnay nuur cad nuur idiin caddaynaya noloshiina nuur idiin ifinayo waddadiina mustaqbalkiina axwaashiina baahidiina oo dhan ilaa adduun mugdiyaad joogtaane wax walba kitaab nuur ah oo idiin ifiya wax walba aad ka heshaan ayaan idiin soo dejinay yaa loo soo dhiibay waxaa loo soo dhiibay allah inoo sheegaye qad jaaءakum min allahi nuuru wa kitaabu mubiin ilaahay xaggii waxaa idinkaga yimid nuur muxamed salى اllahu alayhi wasalam oo nuur ah iyo kitaabka eg rasuulkeena salى اllahu alayhi wasalam ilaahay markuu noo soo diray hadafka keliya loo soo dhiibay mataqaana waa in uu dhammaystiro akhlaaqda dhaqanka qiyamka dabeecadaha waa ka uu leeyahay inamaa bucidtu liutamima makaarima alakhlaaq waxaa keliya la iisoo saaray ilaahay ii soo diray dhulkan ii keenay waa in aan dhammaystira akhlaaqda akhlaaq inaan dhamaystiro nabiyadii hore soo waday soo waday soo waday inta ugu dambeysay ee ka harin anaa dhamaystiraaya soo rasuulka kadib salى اllahu alayhi wasalam akhlaaq dambe ma jirto waa dhamaystiran tahay akhlaaqdeenna waa maxay qaabkaan u hadli lahayn qaabkaan wax u fiirin lahayn qaabkan wax u dhegaysan lahayn afkaa wixii geli lahaa calooshaa wixii la gelin lahaa gacmuhu waxay qaban lahaayeen ay say u qaban lahaayeen lugaha halkay u socon lahaayeen qalbigeenu wuxuu ka fikiri lahaa war wax walba ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaati ilah akhlaaqdii oo dhan baa ilaahay nagu taam yeelay waxaan u baahannahay male hadday guur ay noqoto inaan guursanno hadday noqoto hadday noqoto inaan furno oo aan kala tagno hadday noqoto inaan eh, mashaariic samaysano business samayno haddaan rabno inaan issalaano haddaan rabno inaan wada hadalo haddaan rabno inaan wada fariisano haddii la seexanayo haddii haddii xataa caruurteeni marka ay guriga joogaan xaaladaha ay ku joogaan wixii o dhan haddaan rabno guri inaan galna saa u geli lahayn wixii oo dhan diinteenaa ku idil rasuulkana akhlaaqda looma soo dhiibin oo lama soo dirin ilaa marka hore isaga akhlaaqdiisii lasoo soxay oo akhlaaq laga soo buuxiyey inaka lacalىa khulqi cadiim allah dhahay subxaanaه watacaala waxaad ku dul taagan tahay oo aad ku dul sugan tahay ayaa la yihi ku dul joogtaa akhlaaq aad iyo aad u wanaagsan oo aada iyo aada u weyn waad dhamaystiran tahay baa layidhi macsuum weeyaan rasuulkeena sala allahu alayhi wasalam waa rasuulka anigi adiga laynoo soo diray ogow ya waa rasuulka laynoo soo diray waa rasuulka layna leeyahay laqad kaana lakum fi rasuuli اllahi uswat xasanat he liman kana yarju اllaha walyowma alaakhir waxaa idinkugu sugan rasuulka nuurka ah xabiibka nuurka ah akhlaaqda wanaagsan ilaahay akhlaaqdii dul dhigay lala soo diray akhlaaqdii inuu dadka ku dhamaystiro uu baro oo ku daldedado waxaa idinkugu sugan kudayasho inaad ku dayataan inaad kaga dayataan akhlaaqda iyo dhaqankan hanuunka hidaayada uu wado nimcadan nafaxaadkan inaad ka qaadataan ood ka reebataan oo hadalkiisa maqashaan yaa lala hadlayaa yay yay ku dayasho ugu sugan tahay waa liman kana yarju اllaha wاlyowma alaakhir alle iyo maalinka qiyaama dadka rajaynaya ilaahay ka baqaaya ka baqaaya inuu dhinto lasoo saaro oo ilaahay uu hortago qofka jecel aakhiro inuu badbaado qofka ayay u tahay ku dayasho walaalayaal diinteena ilaahay uu noo soo dejiyey ee islaamka ah waa diin dhamaystiran maadaama rasuul dhamaystiran ilaahay uu usoo dhiibay alle kaamil ah uu soo dejiyey waa ka uu dhahayo alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diinan allah maanta ayaan idin dhamaystiray maanta maalin jimcay ahayd carafaa la joogay waa xajat lwadaac maanta ayaan dhamaystiray diintiinii oo dhan akhlaaqdii uu la yimid xabiibka sala allahu alayhi wasalam aan usoo dhiibay akhlaaqdii maantaan idinku dhamaystiray oo aan nimcadaydii idinku daday diintan dhamaystiran ee nuurka ah diintan ayaan raalli idinkaga noqday magaceedana waxaa la yidhaahdaa islaam mawduuceenan ha ilaawina dhaqankaygu waa islaam dhaqanka yuhuudda dhaqan iima aha dhaqanka romi faris dhaqan iima aha dhaqanka nasaara dhaqan iima aha dhaqanka fircoon dhaqan iima aha walaa kii abaajahli abalahab dhaqankaygu waa islaam diintayna waa diin walaalayaal dhamaystiran wax walba iyadan ka helayaa ee maxay u baahan tahay tadabur bay u baahan tahay dhaqan bay u baahan tahay raacid bay u baahan tahay diintan ma aha keliya ma aha in la barakaysto in marka la xanuunsan yahay ee la bao ee laga baqo in la dhinto qabri la gala keliya culimadii igu yeero diinta haligu akriyo maraha la isaaro xirsi xir ha laiga dhigo sharti iyo balaayada un laga baqaya ma aha markaa keliya in la xusuusto waa la barakaysanaya diinta oo iyadoo dhana wada barake iyo nafaxaad iyo anfacaadi faa'iide ah laakiin waxaa loo baahan yahay diinteenu waa dhaqan dhaqan weya maxaa waay waxna way kaa reebaysaa waxna way ku faraysaa wayna ku wacyi gelinaysaa iyadoo dhanaa wada hogaamin ah marka diinteenu waa dhaqan iyo raacid weeyaan wax ay ka tagtayna malaha marka qofka ilaahay ka baqaaya qofka raba inuu badbaado adduuni aakhiro qofka wanaagsan nadiifka ilaahay khayrka la jeclaaday man yurid illaahu bihi khayra he yufaqihhu fi ddiin qofku ilaahay khayr adduunya iyo khayr aakhira la doonayo diintanu waafajiyaa walaalayaal kitaabkan aada arkaysaan kitaabkan nuurka ah kitaabkan hanuunka ah kitaabkan iftiinka ah kitaabkan akhlaaqdu ka buuxdo ee rasuulka akhlaaqda nuurka loo soo dhiibay salى اllahu alayhi wasalam ilaahay wuxuu ina leeyahay kitaabkan shaqadiisa waxa weeyaan kitaab anzalnaahu ilayka litukhrija الnaasa min الظulumaati ilى الnuur ilى الnuur ilى الnuuri biidni rabihim ilى siraaط اlcaziizi اlxamiid kitaabkan maxaa loo soo dejiyey maxaa loo dhexdeena loo keenay wa qur-aanka maxaan u baranaa maxaan u xifdinaa war muxuu inoo dhex yaalaa kitaabkan boqol iyo toban iyo afarta muxuu inoo dhex yaalaa waa litukhrija الnaasa min الظulumaati ilى الnuuri biidni rabihim in mugdiyaalka aada oga saartid oo aada iftiinka u geysid qur-aanku waa nuur qur-aankan mugdiga dadka inaad kaga saartid oo aad geysid iftiinka maxaa wacay isagaa iftiin ah rasuulka keenay waa iftiin ah allaha soo dejiyey baa iftiin ah so wixii iftiin ah ayaa wax ifiya laakiin shareeco mugdi ah maxay naga saaraysaa mugdiga waaba tan laga baxaya ummadaha aan ku dayana iyaga labsadooda la rabaa mugdiga ay ku jiraan in inta laga saaro nuurka maxaa looga saara kitaabkaa looga saaraya kitaabka aan tuurnay kitaabkaana looga saarayaa so waxaad arkaysaa qofka qur-aanka marka uu barto nuur buu ku jiraa waxa uu baranayo waa nuur baa nuur ah oo dhaqankiisiibaa nuur noqonaya nuur isagoo dhan markaa kadib buu wax nuurin karaa wixii ifayaa wax ifiye ogow wixii nuur aha wax nuuriye ogow wixii hanuunsan baa wax haddana hanuuniye ogow qofku wax yaqaanaa dadka wax bara sow ma soo kitaabkii waa nuur markaan barana maxaa loo baahan yahay kulamaa sheekh aayad aan barana waa inaan nafsadeena ay nuurtaa haddaan gur u baahno qaabkaan u guursan lahayn buu na tusayaa haddaan ganacsi u baahno qaabkaan ganacsi u samayn lahayn macaamilo qaabkaan dadka ula macaamili lahayn qaabkaan maaragtay eh, aan guryaha udhisan lahayn qaabkaan nolosheen ijtimaaciga bulshada aan u maarayn lahayn waxaasoo dhan buu na tusayaa wax kale iska daaye xataa gaaladii waa kuwa ay leeyihiin yahuudda xataa ay leedahay kama uunan tegin moxamed dadkiisii sala allahu alayhi wasalam ilaa uu baro musqusha markay gelayaan waxa ay ku galaayaan xaasaskooda markay u tegayaan waxay akhrisanayaan oo ibliiska isaga ilaalinayaan wax diinteenna ay dhaaftay haba yaraatee male bal haddaan dhimanno qaabka aan noqonayna ayay inoo sheegaysaa war adduunna way ku ifin intaad noo sheega labada saac aakhirana kaba daran oo iyadoo dhan ba aakhire ka wada sheekaynaysaa waad aragteen suuradaha uu leeyahay rasuulka sal allahu alay wasalam waxa cirada iga keenay oo timahaygii garkaygii caddeeyey waxa weeyaan huud iyo walaalaheed diinteenna waxay ka tagtay ma soo diinteenna way dhamaystiran tahay kitaabkan aan kugu soo dejinay waxaan kugu soo dejinay dadka inaad uga saartid mugdiga oo aada u saartid nuurka waa kala leeyahay ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min duunihi wliyaa qaliila maa tadakaruun war raaca waxaa laidinku soo dejiyey raaca kitaabkan nuurka ah raaca war dhaqankiina ha noqdo kitaabkan akhlaaqdiina kitaabkan ha noqdo waxaad ku dayanaysaan kitaabkiina ha noqdo waa hadal ilaahay waa hadal rasuul waa ma aragtaaye hadal mu'min waa wax walbo anfacaada kanaad ka helaysaane raaca waxaa laidinku soo dejiyey ha raacina waxyaabaha kale ee ilaahay ka soke ee shayaadiintu ay samaysteen ha raacina ha raacina inaan raacno kitaabkan waa layna faray walaalayaal waa ka haddana xabiibka laleeyahay salى اllahu alayhi wasalam fastamsik bاladii uuxiya ilayk inaka calىa siraaطi mustaqiim qabso oo ku far adeyg gows dambeed ka gasho waxa lagu waxyoonayo waa nuurkan oo dhaqan ha kuu noqdo oo caado ha kuu noqdo dastuur ha kuu noqdo shareecad ha kuu noqdo hortaada dhig nolosha ha ku ifiye innaka calىa siraaطi mustaqiim wado saxaad ku taagan tahay maadaama kitaabkan dhaqankaagu uu yahay wado saxaad ku taagan tahay maadaama kitaabkan uu ka hor yaallo oo aad ku tadaburaysid kitaabkan aad wax walbaba ka eegaysid wuxuu diidan aad diidaysid wuxuu ogol yahayn aad ogolaanaysid inaka calىa siraaطi mustaqiim dadow ogaada wainahu ladikru laka waliqowmik wasawfa tus'aluun rasuulkaa la dhahayaa wuxuu ku yahay sharaf iyo qiim ayuu ku yahay kitaabkaa sharafkaaga weeyaan adduun iyo aakhiro isaa ku nuurinaya isaa ku sharfaaya isaa ku qurxinaya isagaa ku dhisaaya isagaa maaragtay ku qaadaya oo kaa siraysiinaya dadka kale haddaad ku dhaqmi weydid haddaad ka tilaabsatid kitaabka nuurka ah kitaabka akhlaaqda ah haddaad intaad ka tegtid oo aad garan weydo gadaal ka tuurtid haddii aad aadid dhaqan kale iyo dhaqan gaalo iyo haddii aad aadid waxaad ogaataa in lagu weydiinaya maalinka qiyaama waxaad ku jawaabi lahaydna waa lagaa rabaa nuurkii baad ka tagtay akhlaaqdii baad ka tagtay kii ku hagi lahaa adduun aakhira waad ka tagtay qisooyinka o dhan sheekooyinka macaan ay ku yaaleen kitaabkii sharafkaaga ahaa waad ka tagtay meelaan sharaf ku oolin ba sharaf ka raadisay waxaad ku doorsatay kitaabka waa lagu weydiinayaa maxaad ku jawaabaysaa waa laga yaabaa inay is leedihiin idaylkiina ma annagaa nacnay kitaabka afar iyo labaatan sac waa akrinaayo waa nacnay waxaan u nacnayn kitaabkana waa akrinaa juska ama labada jus waa dareerinaa bishiiba waan dhamaynaa dhaqankeeniina waa ka fog yahay wuxuu noo sheegaya kitaabka war maxaan kitaabka u akrinaa marka qur-aanka maxaan u akrinaa maxaan u baranay bal qaar xufaadoo qur-aanka xifdisan ayaa maanta wuxaa ka dhacdhacaya surwaalkoodii baa ka dhacaya surwaalkan uu ka dhacdhacaya yaa iska leh ma qur-aankaa faray qur-aanka inuu is-asturo oo uu isnadiifiyo oo aanu sida isbisiniyi dhulka xaaqin ayuu faraya gabadhii sidoo kale qur-aankii way akriyeysaa waa macalimad waa ma aragtaayo toban jeer bay kitaabkii dhamaysay tobankaa jeer ee kitaabka ay dhamaysay miyay ku dhaqantaa markay baxayso oo iskuulka aadeyso shaqada aadeyso magaalada aadeyso dharka ay qabta ma yahay dharka kitaabka ay akriso daa'iman uu faraya ma taha way iska akrinaya qur-aanka waxbuu farayaa waxna wuu ka celinayaa wixii uu farayeyna ma samaynayso wixii uu ka reebayeyna ka harimayso ay maanta yaa dharka u tala gabdhaheenna ilaa man raxim yaa dharka u tala yaa moodada u sameeya yaa u sameeyey jiniskan qaabka daran ee dhammaadka ah ee horaadka cad ee jeexjeexan raagiska ah farqahu ka lushaan yaa u sameeyey gabdheena dharkan ku dhedhegan yaa u sameeyey yaa yidhi intana waa la qariyaa dhexdana waa la baneeyaa yaa u sameeyey yaa u sameeyey xuduntan silsilada sida eeyihii ay ka lushaan yaa u sameeyey gabdheheena yaa u sameeyey yaa u sameeyey gabdhaheena in ay inkiraan jirkii quruxda badnaa ee ilaahay siiyey midabkii quruxda badnaa ee ilaahay sameeyey yaa boolbarahan iyo rinjigan cad yaa mariyey gabdhaheeni yaa rogay dhaqankoodii yaa necbaysiiyey midabkoodii maarinkaayo qurxoonaa waa ummadihii hore yay ku daydaan maanta yaa qudwa xasana u ah gabdhaheenna kitaabkan waa ka dhahaya ee gabadheena faraya yaa ayuha nabiyu qul liأزwaajika wa banaatika wa nisaaءi اlmuؤminiina yudniina عalayhina min jalaabiibihina dalika adnى an yucrafna falaa yu'dayn rasuulkaa la leeyahay waxaad ku tiraahdaa xaasaskaaga waa hooyooyinkeen umahaat اlmu'miniin waa khadiija waa caaisha waa xabsa waa sawda waa zaynab waa wa wa wa wa wa waxaad ku tiraahdaa xaasaskaaga iyo gabdhahaada qurxoon waa afartiisii gabdhood waa zaynab waa ruqaya waa umu kalhum waa faatimatu zahra ridwaan ullahi calayhim waxaad ku tiraahdaa xaasaskaaga iyo awlaadaada gabdhahaaga iyo haweenka muslimiinta oo dhan wa nisaai lmu'miniin waxaad ku tiraahdaa yudniina calayhina min jalaabiibihina raariciya oo xidha jalbaabihiina iyo dharkiina idin asturaaya ee idinkao dhan idin wada qarinaya iska raariciyo iska lula iska lula oo isxijaaba waxaa lagu faraya addoontii allah ogow waxa weeyaan waa dharkii la faray khadiijo inay qaadato ridwan radia allahu canha caaisha dharkii la amray inay xirato fatim faatimatu zahra eh, radia allahu canha dharkii la faray inay xirato ayaa adigana lagu faray haddii aad ogolaatid oo aad dharkii rasuulka xaasaskiisa iyo gabdhihiisu ay qaateen aad qaadatid waxaad ogaataa maalinka qiyaamaha aakhiro marka la tagana dharka halka looga xiro in loo in lagaaga xerayo adigana iyaga jannadaa looga goglaayaa jannadaa looga labisayaa adigana sidoo kale xariirtii jannada lagu labisaaya maxaa waay waxaad ku labis ahayd adduunka markaad joogtay aakhirana ku labis baad noqonaysaa almaru maca man axab qofku wuxuu maciise noqonayaa qofku uu jecel yahay yaad jeceshahay addoontii allay ii sheeg yaad ku dayataa yaad xerataa dharkiisa yaad faashinkiisa iyo moodadiisa jeceshahay yaa qudwa xasana ku ah maanta qalbigaaga yaa ku weyn oo aada raacraacdaa daa'iman yaad aada weheshataa yay indhahaagu ku raaxaystaan dhegahaagu inay maqlaan ay jecel yihiin ma hooyooyinkii mu'miniinta gabdhihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waana kuwa lagu faraya ogow inaad raacdid dharkooda xiratid oo aada weheshatid mise waxaad la socotaa oo aa aada u jeceshahay waa shayaadiintan insiga ee rogay gabdhaheenii dhaqankooda wareeriyey gabdhaheennii degay qalbigoodii ilaahoodiina ka fogeeyey ya julia roberts angelina joly reexana israaxina waay reexana jennifer lopez ama aflaamta musalsalaadka aan dhamaadka lahayn ee turkiga samra maxaan irahday maxay ti kale iyona nura lamisa yani iyo faraaciin oo dhan de waxaa gabdhaheenii maanta ay ku hal ay ku maaragtay ay riyoonayaan ay ku qor waayaan xalaqooyinkan musalsalaadkan aan bilow idhamaad lahayn ee iska socda sanooyinka eh, waxaa meel ku arkay xalaqadii lix kunaad waa lix kun oo xalaqo waxaasaa gabdhaheenii ka dhameeyey eh, maaragtay ka dhameeyey ka dhameeyey waktigoodii ilahan kugu dhaarshay wax laga baranayo waa maxay filinka muxuu ka sheekeynaya wuxuu ka sheekaynayaa wiil baa gabar guursanaya wiilka gabadha markuu guursada intuusan utegin walaalkiibaa utagaaya walaalkiibay wax la wadaa kadib odagiibaa haddana u imanaya gabadhii waa saddexdii labadii wiile odaga u dhale macal odagii gabadhaasa sharko lagu yahay kanay wiil u dhale kanay gabar u dhale wuu furaya hooyadii wiilka wiilkaas caad waxaan o dhan waa waxa diinteena ay naga reebtay weeyaan aflaamtan iska fiirsanaya waxaa umalaysaa waa waxaa laynoogu keenay dadka sameeyey ee yuhuudda ahna ma daawadaane ogow way samaynayaan akhlaaq xumo oo dhan intay ururiyaan ayay noo soo dhoofinayaan annaga annagiina markaasaan gadanaynaa oo aan ilmaheyni iyo wixii o dhan macalwaalidkii aan la fiirsanayna oo la fariisanaynaa war waxaan waa macallim waxaan waa madraso weeya ilmaheyni waxa dhaqanka rogay waxa akhlaaq xumada caasinimadu waxa u keenayo waa maxay waa bahalkan waa telefishinada guryaha noo yaala waa musalsalaadka aan daawano war waxaan waa aalad laba af leh reebi maayo mana u diidani in la daawado oo annagaa daawana laakiin waa aalad laba af leh marka waa inaan u isticmaalnaa sida wanaagsan waa inaan u isticmaalnaa akhlaaqda wanaagsan waa inaan u isticmaalnaa waxa adduunya aakhira faa'iida noo ah waxaan ilaahay ka carigelinaynin annagana wanaag noo ah ilaahay aan ugu dhowaanayna intaasaa tafaasiir laga soo daayaa wacdi laga soo daaya duruus laga soo daayaa wacyigelin laga soo daayaa wax walba laga soo daayaaye waa inaan daawanaa wax wanaagsan aan ka daawanaa waa inaan ilaalinaa waalidku waa inuu ogaadaa waxa gurigiisa ka socdo waxaa layna faray marka in aan kitaabkan nuurka ah kitaabkan akhlaaqda wanaagsan in aan raacna ayaa ilaahayna faraaya cabsi ilaahay waa inayna gashaa maxaan u raadinaynaa dhaqan kale dhaqan haynoo noqdo dhaqankii khadiija dhaqankii caaisha dhaqankii hooyooyinka muslim mu'miniinta ridwaan ullaahi calayhim wallaahi waan hubaa gabadheena hadday qaadato dhaqankan wanaagsan dadkii ka horeeyey way ku aflaxeen way ku aflaxaysaa iyadana laakiin markii qolooyinkan qaabka daran shayaadiinta ah aada labiskoodii iyo dharkoodii iyo siday u socdaan iyo say u seexdaan iyo say u fariistaan iyo say guurka u raadiyaan siday xiriirka wasakda u sameeyaan sida sida sida haddii un aad raadisid oo aad buuggii soo baxay moodo iyo fashionba aad fiirisid musalsalkii soo baxaba aad fiirisid waxay soo qoraanba aad raacraacdid waktigaa ku lumisid ogow almaru maca man axab qofku wuxuu miciisu noqonayaa qofkii adduunka uu jeclaa qofkuu siin jiray waktigiisa qofka dookhiisa uu siiyey qofkuu ka heli jiray qofku uu raacraaci jiray kuwa ku dayan jiray kuwa ku labis ahaa ku hadal ahaa ku dhaqan ahaa ku akhlaaq ahaa ku dabeecad ahaa ayaa lala soo xashrinayaa waxaan o dhan waa laga xisaabinaya haddaad khadiija iyo umahaat lmuminiin aad kulabis noqotid ridwan llahi calayhim ku dhaqan akhlaaq noqotid iyaga macoodii baad noqonaysaa in badanna way noqdeen gabdheheena maxaa ka badan maxaa ka badan inta ku dhaqan ku akhlaaq ah umahaat lmuminiin allaha xifdiyo allaha xifdiyo halkay tageenna allaha geeyeen laakiin intan kale waaan waxa weeyaan de wixii aad jeclaatid iyo waxaad diin ka dhigatid ubaa diin lagaaga dhigayaa hadday sidaan ku dhintaan qolooyinkan ya qaarna way ku dhinteene hadday ku dhintaan xaggee tegeysa xaggee tageen cadaab bay tageen ibliiskii lumiyey ee ilaahooda ahaa halkuu geeyey halkuu galay un bay gelayaan idinkan waa ka dabagelaysaan soo maaha war adduun baa joogtaane waktiga waa yar yahay adduun baa joogtaane is-ilaaliya oo dhaqankiina ilaaliya akhlaaqdiina ilaaliya halkaad lug dhigaysaan halkaad gacan dhigaysaan waxaad taabanaysaan saa u hadlaysaan saad u labisanaysaan iyo waxaad cunaysaan wixii oo dhan war dastuurkiina sharcigiina waxa idin hogaaminaya ha noqda kitaabkan kitaabkan waa dhamaystiran yahay kitaabkan waa nuur waa hanuun kitaabkan waa waa nafaxaad weeyaan kitaabkan wuuna anfacaa isagaa inoo ifinaya nolosheena war kitaabkan dhaqan ha noo noqdo dhaqankeenu waa maxay waan isku ogaanaynaa dhaqankeena waa muslim waa islaam waxaan kusoo khatimayaa marka cumar ibn اkhataab radi allahu canhu isagana wuu nala talinaya wuxuu leeyahay kunaa adilaaءa faacazana allahu bاlإslaam faإida اbtagayna اlcizaةa fii gayrihi adalana allah ya salaam tala ka wanaagsan ma aragteen ya waxaan ahayn islaamkan intuusan imaanin horteed adilaaءa ayaanu ahayn kunaa adilaa waxaan ahayn dad oo daliiliin ah xaqiiriin ah liita ayaanu ahayn xoolaanu ahayn xoolo dhaqan maynaan lahayn asnaam intaan ka samaysana timirta ilaah ayaan dhihi jirnay na badbaadi wadada na mari naga celi shayaadiin shar o dhan naga reeb markaasaa markaan gaajoonno ilaahay hadda aan ee aan gacanta ku dhadhoobani aan samayna ayaan marba gacan goosanaynaa marba lu goosanaynaa marba aan goosanaynaa ilaahayna waanu cuni jirnay waan caabudi jirnay waana cuni jirnay hay sidaasaanu adilaa baktigaanu cuni jirnay sida xoolih oo kale sida dhurwaagii oo kale hay waan zinaysan jirnay fuxsh walbaan samayn jirnay khamri baan cabi jirnay xumaan iyo aara xumaan iyo wanaag xalaal iyo xaaraan nooma kala socneen ma ixtiraami jirin deris ma ixtiraami jirin jiraan walaa ma aragtaaye dad walaala walaa qaraabo walaa rexim waxaan naqaanay ma laha dugaag ayaanu ahayn kunaa adilaa faacazana allahu biاlislaam ilaahay wuxuu cizi iyo sharaf noogu yeelay waa islaamka markuu yimid qurunkii iyo radaa-ishii iyo xumaantii oo dhan buu ilaahay naga fogeeyey islaamkaa dartii markaasuuna wanaajiyey magaca islaamkaan ku wanaagsanaane waana ku guulaysanay ummadahoo dhanna madaxaan ugu noqonay waa ku liibaanay adduunka faida btagayna alcizata fii gayrihi adallana allah haddaan gayrkii intaan isaga tuurno ya oo aan ka fogaano baran weyno oo aan liidno haddaan ka tagno oo aan gayrkii wax ka raadino haddaan musalsalaadka ka raadino dhaqan iyo akhlaaq haddaan ka raadino maaragtay eh, maraykan iyo galbeed haddaan ka raadino bari iyo galbeed haddaan ka raadino dhaqan iyo dastuur haddaan ka raadino baahideeni iyo waxaan rabnay adduunkeeni aakhir haddaan xagga ka raadino oo aan qur'aankii dayacno oo aan dhaafno islaamkii ka fogaano adallana allah ilaahay waana dullaynayaa sidaynii horaan ku laabanaynaa bal dogaagan xataa waa kasii daraanaynaa xoolahaan ka daraanina xoolaha maxay hayaan maanta ilaah baan kuu dhaarshiye waxaan ka raadinaynaa oraba waa maxay dhaqankii akhlaaqdaan ka raadinaynaa oraba waa maxay waa maxay waxaan ka raadinayna maanta maraykan iyo canada australia dhaqanka aan kaga dayanayna waa maxay ay gabdhaheena iyo wiilasheena kaga dayanayaan aan ogaana qiimigeena gabdhaheen ha ogaadaana dhaqankooda akhlaaqdooda ha ogaadaana jirkooda ammaano inuu yahay ha ogaado adduunka ku intifaaca kadibna berri waa laidinka xisaabinaya war waxaan aan dayacnay aan tuurnay aan fududaysanay ee aanu maaragtay aan banaanka keennay waa wax layna weydiinayo beri iyagaa hadlaaya wa tukalimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum bima kanuu yagsibuun ya war lugahan quruxda badan ee aan jiniska u xirnay marada ku dhegan aan u xirnay diraca aan u xirnay waa beri markhaatay noqonayaan gacmahan aan qaawinay ilaahi halkaa oo aan niri dhaqankeeni waa garbasaar maxaan dhahay dirac iyo maaragta aan golanka intaan qaawinay timihii banaanka keen war waxaan waa waxa isweydiinaya maalinka qiyaame iyagaa hadlaaya iyagaa hadlaaya lugihiina markhaatiyay noqonayaan war amaanada hala dedo amaanada hala dedo oo hala ilaaliyo gabdhuhu waa cawro hadday banaanka usoo baxaan istashrafaha shaytaan shaydaankaa sheenaynaya oo ragga u qurxinaya fitna ka dhalanaysa ibliis baa ka faa'iidaysanaya wallahi in badan baa ooynayo jiif intaanan istuudiyaha soo gelin horteed ayaa hadda laiga sheekeynayey gabar la xerxeran oo waalan waalan waalan oo waalatay yaa waalay wiil baa waalay maraykan baan ka imid maraykan ma jannadii buu ka yimid waana beenaale kadaab afaag athiim ah kama uunan imaanin waa mid buufis cudur intuu ku dhacay halkan jooga oo rabo inuu turki iyo griigi iyo usii socdaalo uusii tahriibo weeyaan miskiin wareersan oo arkay markaasuu yihi maraykanaan ka yimid oo kan i kan markaasuu gabadhii balaayo ka buuxiyey ay kadibna way weyday telefoonkiisii ma laha waxaa la leeyahay turkiyu aaday ninkan maraykan ka yimid maaheen dharkay dhigatay gabadhii waa ta ooyeysa dembiga ayaa iska leh adiga iskale adaa mas-uulka ah ogow war gabdhaha la wareeriyey ee la waalay ee jiife ee qashinka uruurinaya idinkaa mas-uulka ah gabdhaha daaraha iska soo tuuray idinkaa mas-uulka ah gabdhaha badaha ku dhacay idinkaa mas-uulka ah gabdhaha dhintay ee sunta cabay idinkaa mas-uulka ah kuwa reerahoodii <clears throat> kala tegey kala tegey idinkaa kala geeyey ogow idinkaa beenbeen u sheegay idinkaa qalbigooda balaayo ka buuxiyey idinkaa suntaas ku abuuray jacaylka madow idinkaa ku abuuray dembigeeda waa leedihiin maalinka qiyaame ogaada jawaab waa inaad u diyaarsataan war hadalkiina controla hadalkeena islaam ha noqdo barnaamijkeena dhaqankaygu waa islaam hadalkeena hadal islaam ha noqdo islaamka muxuu ina leeyahay waquluu linnaasi xusnan dadka wanaag u sheego wanaag u dhaha kelimada wanaagsan waa sadaqa la yihi haddana alkalimatu طayiba sadaqa man kana yu'minu biاllahi walyawmi اlaakhiri falyaqul khayra aw liyasmut qofkii ilaahay io ka baqayo maalinka qiyaama maalinka qiyaama waa maalin la wada aadayo qofka ka baqaya ilaahay iyo maalinka qiyaama xisaab ka baqayo cadaab ka baqayo qabri ka baqayo xisaab ka baqayo siraad ka baqayo maxshar ka baqayo falyaqul khayra aw liyasmut khayr ha ku dhawaaqo oo hadalkiisa hadal wanaagsan ha noqdo ama ha iska aamus haddaanu waxaynin war shanta sano afarta sano waxaan un gabdhihii la luminayo wax la luminayo war waxaan intee waa musalsalaadkan lixda kun toddobada kun ee xalaqa ah ee guryaheenii ka buuxa waxaad raacaysaan ummadihii hore tala wadooyinkoodii baad raacaysaan taaka taakaad u raacaysaan tallaabo tallaabaad u raacaysaan xataa hadday galaan godka baalkaa waad gelaysaan xabiibka dhahay sala allahu alayhi wasalam in badanaa galay in badanaa ku jira ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naga saaro ilaahay waxaan ka baryayaa gabdheheeni inuu ka saaro ilaahay waxaan ka baryayaa dhaqankeeni inuu hagaajiyo dhaqanka walaalaheena hagaajiyo ilaahay inuu hagaajiyo foolxumad ay ku jiraan ilaahay inuu hagaajiyo dharkooda ilaahay inuu hagaajiyo xijaabkii uu ku duwo ilaahay inuu jirkooda u astiro inuu ilaahay badbaadiyo gabdhuhu waa cawro inuu ilaahay noo dedo adduun iyo aakhiro inuu ilaahay gabdhaheena dedo adduun iyo aakhiro inuu ilaahay gabdhaheena asturo gabdhaha aanan guursanin aanan guursanin qaawnaanshaha guur ma keeno jirkoodii unbaa ku halaabaya waa maaragtay macsiyi balaaye iyo faalxumo iyo fuxshi unbaa dhalanaya dembi unbay ka qaadayaane ilaahay gabdhaha aanan guursanin ilaahow gabdhaha aanan guursanin guur xalaala u sahal ilaahow guur xalaala u sahal iyagoo xijaaban iyagoo asturan iyagoo gurigoodii qaba ilaahu u sahal tu walboo isxijaabta oo xijaabka sharciga qaadata gurigeedii ku asturnaata ilaahow ilaahow ilaahow u sahal goordhow u sahal guur weliba maahae guur ay ku aflaxaan guur ay ku aflaxaan kuna irsaaq ubad xalaala ilaahu ku arsaaq ilaahu inta lunsan oo dhan soo hanuunin inta lunsanoo dhan soo hanuuni raggaan u sheegaya haweenkii beenbeenta meelaha ka ugaaranaya ilaahu qalbigooda hanuuni ilaahu farjigooda iyo xubinkooda taranka u ilaali ilaahu dembigooda dhaaf ilaahu anagoo dhanna ilaali ilaahu anagoo dhan na ilaali ummaddeena ilaali dalkeenni noo badbaadi berisamaadka kusoo celi halkaanu ku asturnin ilaahu dalkeeni ilaahu dalkeeni dalkaasaa noo ilaahow eh, qiyam ah noo akhlaaq aha ku asturnin annagoo dhan ilaahow halkaasaan ku asturnin dalkeeni noo badbaadi oo noo badbaadi oo ilaahu nagu celi ilaahow haddaan ka tagno adduunkan aan ka tagno adoo raalli naga ah ilaahu naga saar rasuulka maciisa janat ayaan ilaahay ka baryay hada wma kana min twfiiqi famin allahi waxdah wma kana min khaطأi aw sahwin aw nisyaani faminii wmin الshayطaan وأعuudu bالlahi an akuna jisrا tacburuuna عalayhi ilى الجanaةi وyurmى bih fi جahannم ثuma أعuudu bالlahi an udakirakum bih وأnsaah astawdickum الlah اladي la tضicu wadaaئchu والسlaamu عalaykum وraxmaة الlahi وbarakaatه الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر لا إله إلا الله